guux u baxay gulufguluf ku tegey gigya gigisbedelay garya garishirtiyey gelingelin ka daran garya garishirtiyey gelingelin ka daran kulwacan dhegeystayaal halkan waa idaacadda kulmiye magaalada muqdisho ku soo dhowaada barnaamijka xog waraysi wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku dhiib waa soo galayso taarikhdu waxay ku aadan tahay shanta bisha koiy tobanaad labaatan saddex iyo labaatan qodobada barnaamijka xog waraysi caawa aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid noqon doona shacabka ku dhaqan qeybo ka mida ah gobolka godo oo caawa uu godoomiye fatahaad uu sameeyey webiga dhexmara deegaano ka tirsan degmooyinka go-doonka ku jira waxaa ka mid ah baar dheere buur dhuube iyo luuq magaalada webigii iyo waxaa kala dhexmaraya faraq weyn oo asagana magaalo dhexmaro way kala gooyeen oo dadkii socodkii doomo ma haystaan dhaqdhaqaaq ma leh xitaa waxaa laga yaabaa dadka qaarkood meelihii ay ku go-doomeen meel ay wax ka gataan meel ay wax ka cunaan inay waayaan maamulka gobolka gado oo ka warramayaan barnaamijka xog waraysi idinkugu soo gudbin doonaa magaalada gaalkacaya shacabka ku dhaqanna waxay dalbadeen gurmad deg deg ah oo kaga yimaada dowladda federaalk soomaaliya sidoo kaleeta maamulada halkaasi ka jira kadib markii guryahooda dadkaasi daadad ugu soo galay ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya wuxuu maanta warbixin ka dhagaystay mas-uuliyiinta hay-adda maareynta musiibooyinka isagoo sheegay ra-iisul wasaaraha in dadka loo baahan yahay in gurmad deg deg ah lala gaaro qodobadaasi qodobo kale ayaad barnaamijkeena ku dhagaysan doontaan waxyaabihiinuugu soo kordho intaynu guda jirno ayaad dhegeysan doontaan xubintii kalamaanna barnaamijka qeyb ayuu ka yahay sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan baahday adigoo ku baaqay alleyla hibalaayo badbaada suugaantaasi qaybaha dambe ee barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan farsamadu waa salaad waa mar kaliyo xog waraysi ilaahay subxaanahu wa tacaala balaayooyinka iyo basanbaaska iyo baaba'a iyo bukhlig iyo beenta iyo baraka' baraka'a iyo barya aadamiga allahay naga nabadgesho tafantoofka tiiraanyada tabaalada talaxumaanta iyo toobadla'aanta allahay naga nabadgesho kufriga iyo kadeedka iyo kadabla'aanta iyo kibirka iyo karaamadarrada allahay naga nabadgesho jahliga jaarnacaybka jaasuusida isudabajeedinta kala wejidadabka iyo jahannama allahay naga nabadgesho xiqdiga iyo xasadka iyo xinanaasaha iyo xanta iyo xaqiraada iyo xumaanta allahay naga nabad nabadgesho qurunka iyo qashaabiirka iyo qishka iyo qaharka iyo qiimo iyo qaadka iyo qabyaaladda iyo qaxuuntiga allah inaga nabadgesho naxliga naruuradarrada nuqsaanta nasiib xumaanta iyo nuxuusnimada iyo namiimiyaha iyo naarta allah inaga nabadgesho faqriga fawaaxishka foolxumada iyo fusuqa iyo fasaadka allah inaga nabadgesho cudurrada colaadaha cawaaqibxumada iyo cisyaanka iyo cadaabta allah inaga nabadgesho inta baalka ku duusha inta beer ku hadaafta dhammaan baabacalayda jinka jiinska insiga jaanka jamaadka xayawaanka iyo cafaariidda iyo abaaliista iyo shayaadiinta sharkooda allahay naga nabadgesho ubadka ooryaha akhlaaqda iimaanka arsaaqda iyo aakhirada iyo aqoonta allahay noo wanaajiyo culimmada iyo cilmiga iyo caqliga iyo caafimaadka iyo cibaadada iyo caqiidada iyo cadaaladana allahay noo wanaajo dalka iyo dadka iyo duunyada iyo derisada iyo dowladdana allahay noo wanaajo maqalka iyo muuqaalka iyo magaca iyo maamulka iyo masaxda iyo miyirka iyo madaxdana allahay noo wanaajo xoojo khalkhalka iyo khilaafka allahay naga saaro aamiintayad iyo aamiinta malaa'igta ilaahayow iswaafaji saacaddana allow saacatulijaaba nooga yeel carabka yaga allow ismul acdamka ku beeg gebigebika dheer guriguri ku lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran mar kale kulan wanaagsan dhegaystayaal aynu ku bilowno barnaamijkeena xog waraysi qodobkiisa ugu horeeya roobab daadad wata ayaa ku dhuftay qeybo kamida ah gobolka gedo waxaana goodoonsan qaar kamida ah degmooyinka gobolkaasi gedo sida baardheere dhuuba iyo sidoo kale luuq dadkii halkaasi deganaa ayaa qaarkood iskaga barakacay xaafadahooda gudoomiye ku gobolka gedo sheekh maxamed xuseen alqaadi ayaa keenan ooga waramay xaaladihii u dambeeyey ee gobolkaasi gedo iyo degmada baardheere uu ku sugan yahay oo caawa ku jirto xaalad aada u adag ayaale waa mahadsan tahay xaalada gobolku muddooyinkan barwaaqadii roobkii iyo nicmadii baa lagu dhex jiray haddana waxay maraysaa fatahaadii aad bay u korortay guud ahaan e, degmooyinka gobolka wuxuu ka kooban yahay ilaa toddoba degmo shan ka mid ah webigaa maraayo webigii iyo roobabkii buuradeedii ku da-ay oo dhan way iskaashadeen meel kasta marka fatahaad baa ka dhacday e, degmooyinka intooda badan oo dhan shanta degmo oo webigu maraayo oo dhan marka aniga hadda waxaan kusugnahay degmada baar dheere baar dheere eh, guud ahaan eh, meel yar oo aan sidaa u weyneyn bay dadka isugu imaadeen goobay ganacsigii xaafadii oo dhan biyihii baa galay oo dadku way kasoo wada baxeen buundada baar dheere biyihii dul maray waa buundo aad u dheer bay ahayd biyihii baa hadda dul maraayo waa laga yaaba baraha bulshada inaad ku arki doontaan buur dhuuba oo kale gudoomiyihii degmadii hadda aan xiriir la sameeyo wuxuu sheegayaa Eh, weli inaan la xaqiijin karin laakiin loo malaynayo maadaama bi ay arada ka tanbateen oo meeshii aan lasoo arki karin sila habeenimadan dad u dhow dhowaa oo buundada u dhowaa waxay sheegeen buundada inaan la arag oo meeshii ay ka maqan tahay i don't know in biyihii ay ka dul mareen oo sidaas ay u arki waayeen in total hiliba ay tagtay labadaasa ayaa lagu kala shakisan yahay marka xaaladda fatahaada marka meel aad u adag bay ay hadda maraysaa waayahay shacabka oo kale bal xaalad noocay ay ku sugan yihiin maadaama guryahoodii ay daadadka galeen shacabka wallaahi xaalad adag bay ku sugan yihiin sababtoo ah dad guryahoodii maaragtay biyo ay ka galeen oo ka kala carab oo haddana weliba magaalada webigii iyo waxaa kala dhexmaraya faras weyn oo asaga magaalo dhexmaro way kala gooyeen oo dadkii isu socodkii doomo ma haystaan dhaqdhaqaaq ma leh xitaa waxaa laga yaabaa dadka qaarkood meelihii ay ku go-doomeen meel ay wax ka gataan iyo meel ay wax ka cunaan inay waayaan xaalad marka waxaa ka jirta meeshaan aada u adag ilaa waktigan maalmahan oo dhan waxaan samaynaynaa xiriiro kala duwan oo dowladda dhexe iyo wasaaradda maareynta masiibooyinka iyo dowlad goboleedka jubbaland intaba ilaa haddana weli jawaab ma hayno marka waxyaabaha kow dadkan ay u baahan yihiin waa doomo oo horta ay ku doontaan ama wixii khatar gala lagu badbaadiyo ama eh, raashin iyo wixii u baahan yihiin ay ku raadsadaan iyo in dadkii hadee maadaama guryahooda ay ka barakaceen la garab istaago marka eh, xaaladan xaalada maanta hadda la qiyaasi karo oo waa intaas waa sidaas dhigi kara ma ahan eh, xilligan hadda aan baahida qabno hadii hadee dadku aan la garab istaagin xilli dhibaatadii ay dhamaatay oo dadku aadi noqdeen iyo yaqaanan hay-adaha inay yaacaan oo yidhaahdaan meesha biyaha galaan xaggee ahayd waxaan rabaa inaan u caddeeyo cid kasta oo dadkaan rabto inay garab istaagto saacadda dhibaatada ay taagan tahay inay garab istaagaan dowladda dhexe dowlad goboleedka iyo hay-adaha barnaamijka daneeyo intoo dhan waxaan markaan rabnaa in bulshadan tabaalaysan lasoo garab istaago baardheero hadaad ku sugan kale bal sawir guud ka sii magaalada sida ay tahay iyo biyaha sida u kala xiray magaalada magaalada dhanka galbeed webiga ayaa xiray oo magaalo dhan baa dhinaca jirto oo wax isugu gudbaya aysan jirin doomooyin oo macmil ah ayay dadku isticmaalayeen oo maanta iyo shalayba doomo oo dadku gacmooda ku sameyn fuustooyin iyo waxyaaba la isku xiray ayaa ay isticmaalayeen way guddoomeen adigii dad baa ma aragtay khatar galay oo lasoo badbaadiyey dhinaca kale magaalada dhanka qorax kasoo bax iyadan sidoo kale faraq weyn baa ku yaalo magaalada bartamaheeda maro sidoo kale iyadana way go tahay oo eh, doomahaas macamulkaa la isticmaalaa oo fuustooyin laisku xirxiray ah maalin walba dad baa khatar galo oo ma aragtay lasoo badbaadiyaa oo qaar yaalaan ilaa hadda geeri unbaan hadda weli dhicin marka xaaladuhu marka lama qiyaasi karo meeshii ugu adkay ayay ayay maraysaa hadda jubbaland oo kale ilaa hadda eh, maamulka guud ilaa hadda wax gurmad uu soo ma jiraa gobolkaasi ilaa haddabaan wax jawaab ah oo dowlad goboleedka hadda naga soo gaarayna ma jiraan wax kale oo hay-adihii barnaamijyadaas ka hadlaaya na soo gaarsayna ma jiraan marka xaaladdu marka waxaa laisdhigi karaa ilaa haddabaan wax dhaqdhaqaaq ahaba ah ha yaraatee markii laga saaro maamul ahaan inaan bulshadii ku dhex jirno oo aan maaragtay gurmad iyo orod iyo wixii annaga aan karaankana qaban karin markii laga saaro haba ha yaraatee ma jirto wax dhaqdhaqaaq kale oo meel kale naga soo gaara waayahay degmooyinka kale hadaad la xiriirtay maxaa iyadana lasoo sheegayaa xaaladda maka ma ka daran tahay midda baar dheere xaaladuhu aad bay u adag yihiin degmooyinka intooda badan oo dhan buro waatan hadda ku sheegayay in buundadiiba lala yahay magaalada bartamaheeday tageen shirkada somtel iyo hormuud biyihii baa galay oo matooradii oo dhan biyaa dhex fadhiistay buurdhuubo luuq sidoo kale webigiiba yaa ku wareegayo iyada khatar kalay sii kusii gelaysaa oo webigiiba eh, afarta koono oo dhan ka maraayo oo ku dul wareegtay eh, iyaguna xaaladooda aada bay qayldaan yay ugu soo yeeraysaa eh, doolow oo kale sidoo kale iyadana magaaladii bartamaheed bay biyii tageen marka guud ahaan hadda degmooyinka webiga uu mara oo dhan waxaa la dhihi karaa xaaladooda wax kow iyo laba lagu soo qiyaasi kara ma ahan meeshii ugu khatarsaneed ayay marayaan gudoomi marka roob miyaa da-aya mise fatahaadaas waxaa sameynaya webiga oo keliya roobab aada u weyn baa da-ayay habeenadan hadda aan soo dhaafnay xalay iyo habeenadii kasii horay usbuuc dhan buu roob ka socdaa laakiin biyahan hadda caawa iyo maanta khatarta ugu weyn keenay waa biyo ka yimid ilaa ethoobiya iyo halkaa ka yimid waaye oo kuwii hore sii kordhiyey oo roobabkii da sii kordhiyey waaye kuwaas xaalada yaa cirka kusii shareeday waa yahay dowladda federaalk oo kale haddii jubbaland aad jawaab ka weyseen ma la soo xiriirteen dowladda federaalk oo kale si dadkaasi gurmud loogu sameeyo dowladdu waxaanu xiriir la samaynay hay-adda maareynta masiibooyinka ayaan xiriir la samaynay ilaa hadda iyadana wax jawaabay kama hayn waxyaabay ugu badnaa aan ka hadlaynin cunno iyo wax kalama hayn waxay ahayd in dadkaan horta loo helo marka hore doonmo oo maadaama ilaa laba qaybood ay u kala go-an yihiin in eh, doomo lagu badbaadiyo oo cunno loogu geeyo in loo helo taasaa maaragtay noogu badnayd eh, ilaa haddana wax jawaab ah oo aanu ka helnayn ma jiro xaaladana hadda maali maalinta ka dambayso iyo saacadba saacadii ka dambayso way sii kordhaysaa biyihii baa kor sii aadaya oo eh, waxaanba ka baqaynaaba magaaladii oo dhan inay bad ay wada noqoto oo biyihii ay wada galaan oo intay biyi soo mareen ee halkaasay soo galeen inay bahashu kasii weynaato ayaana cabsi ka qabna guud ahaan shacabka gobolka gadow waxaan rabaa inaan ugu baaqo in awalan iyagoo ay isgarab istaagaan maadaama dawlad awood leh oo dadkeeda ku filan aysan dalka jirin oo dawladda ay iska tabaryar tahay goobaha iyo faraqyada iyo webiga agagaarkiisana inay isaga guuraan oo eh, naftoodu ay maaragtay badbaado u sameeyaan guud ahaan maamulada degmooyinka iyo ganacsatadana waxaan ugu baaqayaa in maaragtay shacabka la garab istaago cid walba waxay u qaban karto dowlad goboleedka jubbaland iyo dowladda dhexe iyaguna waxaan rabaa inaan yidhaahdo mas-uuliyad baa idinka saaran dadka shacabka ah oo dhibaatadan maanta haysato oo biyaha ku baaba oo kala go-an oo cunno ay maaragtay cuni lahaayeen xitaa say u doontaan la arrintaas in mas-uuliyadda ay iska saaraan oo dadka loo gurmado ayaan iyadana usoo jeedinaya gudoomiye ku-xigeenka gobolka gado sheekh maxamed xuseen alqaadi ayuu kaasi ahaa alkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garya garishirtiyey gelingelin ka daran barnaamijka xog waraysi aad degeysanaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdisho idinkaga imaanaya xukuumadda soomaaliya ayaa shaacisay khasaaraha guud ee ka dhashay roobka iyo daadadka ku rugmaday qeybo ka mid ah gobolada dalka soomaaliya ra-isul ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya saalax axmed jaamac ayaa maanta booqday xarunta hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ay ku leedahay magaalada muqdisho isagoona ka dhageystay warbixin ku saabsan xaaladihii u dambeeyey dalka waxaanu halkan ku qaadannay muddo saacad iyo siyaado ah oo aannu ka dhagaysanaynay warbixinno aqoon-yahanada howlwadeennada mas-uuliyiinta hay addan la tacaasha masiibooyinka ka hortagooda lana falgasha wax ka qabadkooda sida ay in badan ilaacadaha ka sheegeen madaxda qarankuna ka sheegtay saadaashuna ay sheegaysay waxaa dadka soomaaliyeed la soo darsay halis aad u culus haddii sannad ka hor bilo ka hor aynu la tacaalaynay abaaro iyo biyola'aan isbeddelkan adduun weynaha ku socdaa iyo khaasatan isbeddelka cimilada wuxuu keenay in maanta dadkii shalay loo biyo dhaaminayay ama abaaraha la tacaalayay dunyadooda iyo xoolahooda iyaguba inay maanta halis ugu jiraan daadad iyo roobab iyo biyobaxdo halis geliyey naftoodii halis geliyey duunyadoodii halis geliyey degaankoodii duunyada ama ha noqdaan dad beero qodanaya oo beeraley sida degaanada luuq jubbaland guud ahaan degaanada koonfur galbeed iyo hirshabelle xildhibaanadu halkan xildhibaanaamin aynala joogta oo warbixin naga siinaysa xaaladda ay ku sugan yihiin dadka magaalada luuq ku dhaqan oo maantada aan joogno saacadda aan joogno boqolaal ka mida dadkii ay halis ugu jiraan inay naftooda ku waayaan biyobaxdadaa ah, iyo daaradkaa ah, ka imanaya meelo kala duwan ee webiyadii kan waa arrin xanuun badan leh waa arin dawladduna intii karaankeeda ay in badan ka digtay ka howlgashay muwaadiniinta soomaaliyeed ilaacad iyo tv iyo aalad iyo hab walbo lagu gaadhi karo xogta waa loola wadaagay ayaan darrase dadka soomaalidu duruufaha adag ay ku nool yihiin waxay kaliftay in fara badani inaanay dheg jalaqwsiin oo qofkii ama uu beertii ilaashanayo ama uu gurigii iyo degaankii ilaashanayo hadda laakiin lugtu jeenigay dhaaftay halis ba'an ayaa jirta waxaannu xidhiidh la samaynay mas-uuliyiinta howlahan u igman ee ku sugan maamul goboleedyada waxaannu la hadalnay madaxda ugu sarraysa ee gobolladan qaarkood dadaal badan ayaa lagu jiraa bal ugu horayn aynu sharaxno arrintani maxay tahay waxaa ka hadli doona aqoonyahanada yahanada arrintan ku xeel dheer laakiin arintan la yidhaahdo elnino ee adduun weynaha meelo badan ka saamaysay ee libiya wixii ka dhacay aad tiifiyada ka daawanayseen arrin la mid ah ayaa ilaahay hay naga samata bixiye isagaa awoodda leh ku soo wajahan geyiga soomaaliyeed hordhaceediina aynu aragnaa waxaa hadda la xaqiijinaya in dadka soomaaliyeed waxyeello ay dhimasha ku jirto ilaa dhowr iyo toban qof inta la xaqiijinayo ay soo gaadhay oo ka soo gaadhay degaanno kala duwan oo ka mida ah degaanada jubbaland sida doolow baardheere garbahaarey luuq buurdhuubo ilaa iyo jamaame waxaa la xaqiijinayaa in qoysas ballaadhani iyo bulshooyin dhami ay go'doosan yihiin meelaha luuq la yidhaahdo kale oo labada dhinacba biyihii ay ka xigaan oo doonyo loo kiraynayo hadda waxaanu ka baaran degaynaa bal sidee helikobtariya wax loo heli karaa sidee doonyahan la buufiyo loo heli karaa hawlo fara badan ayaa miiska noo saaran walaalayaal waxaan khaasatan ula hadlayaa dadka soomaaliyeed gurmad horta ilaahay baa inoogu filan oo aynu gurmad ka sugaynaa waxtar iyo taakulana dadka soomaaliyeed wayna iyagu isku tashadaan dowladdoodana ku tashadaan intii wax ay intii waxyeelowday ay caawiso degaanada kale ee jubbaland baan idin dulmaray iyana waxyeelo ba'ani ay soo gaadhayso soona gaadhay siyaabo kala duwan waa degaanada ka tirsan koonfur galbeed waa qasax dheere waa diinsoor waa meesha la yidhaahdo baydhabo naftarkeeda waa buur xakabo oo dadku intay beerihii fasheen ay sugayeen dhowaan inay u soo go'aan laakiin ay beerihii dhammaan qariyeen roobab gaadhaya ilaa mitir mitir iyo bad waxyeelada dhanka xagga food security-ga iyo cuntadii dadkaasi ay ku noolaan lahaayeen xilliyada soo socda ay soo gaadhsiinayso lama malayn karo weli waxaynaan ka hadal dhanka caafimaadka iyo waxaan loo yaqaano eh, waterbon diseases cudurrada ku fida ee faafa marka biyaha iyo wasakhaha kale ay isdhex galaan oo halkaa cudurro faafaya ay ka dhashaan go'doon nafwaa go'doon xoolo baxa beero la waayo burbur guryo iyo degaan barakac go'doon iyo adduun weynihii iyo meelihii wax ka soo gaadhayeen oo ay ka xidhmaan bay dadkaasi halis ugu jiraan waxaan dadka soomaaliyeed culimmadooda faraynaa inay dadka wax u sheegaan u qaadhaamaan oo ay inta waxaysato faraan inay wax taraan dadka kale baac mushtariga soomaaliyeed oo duruuf walbo jirta dadkooda samata bixiya oo mar walba lagu soo ciiro oo xaggooda loo soo ergado waxaanu leenahay mar kale ayaa gacantiinni loo baahan yahay ilaahayna waxaad haysataan wuu idiin barakaynayaa markaad intiinna madluumka ah ee duruufta adag ku nool aad wax tartaan intaa markaan kaga baxo waxaan rabaa inaan hay-adda sodma aad iyo aad u bogaadiyo bilo ayay arrintan ka hadlayeen telefishin warbaahin ilaacad iyo habab kala duwan oo bulshooyinka toos loogu tegayey luq waa tageen waana la soo falgaleen dadka waana u soo sheegeen wax walba ka hortagaa ka wacan waxaan rabaa doorkii aad qaarateen inaan aad idinku bogaadiyo laakiin waxa la yidhi faanoole fare kama qodna waxaa loo baahan yahay doomo doonyo loo baahan yahay fara oo kala duwan kuwa la buufiyo kuwan kale ee samaysan in degaanada la gaadhsiiyo waxa loo baahan yahay cunto in la gaadhsiiyo waxaa loo baahan yahay biyo caafimaad qaba inay helaan waxaa loo baahan yahay dhar iyo agga dadku in la gaadhsiiyo dadku intay guuraan oo meelihii ay ku nabdooneen ka guuraan bay meelo qalalan oo aan waxba kaga horreyn tegayaan soomaali meel walbay joogto dal iyo debed miyi iyo magaalo maqrib iyo mashriq hawl baa inala soo daristay sidii dhaqanku ahaan jirayna waa in loo hiiliyo dadka inta dulman xamoodina waxyeeladaasi inay webiga jubba iyo agagaarkiisa ku kooban tahay xamoodina inay dhulkaa beeralayda ah ee waterford irrigationka laga isticmaalo ee bay iyo bakooli ay ku kooban tahay ha moodina in webi shabeele iyo meesha la yidhaahdo beledweyne iyo jawhar iyo afgooyi ay ku kooban tahay waxaa halis ku jira magaalooyinka ay ka mid tahay dhuusamareeb burco hobyo oo hadda halis eh, qof baaba ku dhintay baa lalahaa ilaa iyo qardho oo roobabka iyo daaradka ka soo rogmada buuraleyda etoobiya iyo dhulkaa kala duwan ayaa dadka waxyeeli doona wacyigelin iyo ka hortag bay nagu waajibtay ka bacdina ku talagal iyo wax kaqabad bay nagu waajibay dadka soomaaliyeed ha diyaar garoobaan waa la abaabulayaa ummadda culammadaa la hawlgelinaya waxaa la hawlgelinaya baac mushtariga waxaa la hawlgelinaya ardayda waxaa la hawlgelinaya ururada kala duwan ee samafalka beesha caalamku wixii naga soo gaadho waynu arkaynaaye adduun weynaha xaalado badan baa ka aloosan waxaa laga yaabaa inaynan gurmad badanba heline bal innagu aynu isku tashanno ilaahay subxaanahu wa tacaalana aynu eh, barino una ducayno dadkaa inuu u sahlo isagaa awoodoo dhammi ay u sugnaatay insha allahu tacaalana khayr baynu fili doonnaa inaynu dhowaan la kulanno ilaahayna uu samata bixiya arrimaha ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka saalax axmed jaamac oo ka warramayay xaaladihii u dambeeyey ee dalka iyo roobka day gudaha dalka soomaaliya geed ka isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay barnaamijka xog wareysa degeysanaysaan markana magaalada gaalkacyo iyo xarunta gobolka mudug qeybo ka mid ah waxaa ku fatahay roobab xoogan kuwaasoo saameyn ku yeeshay dadka iyo dunyada halkaasi ku dhaqna qaar kamid ah dadka halkaasi ku dhaqna ayaa ku go-doomay guryahooda iyadoona markii dambe loo sameeyey gurmud waxay ka codsadeen guud ahaan maamulada kala duwan in si deg deg ah gurmud loogu soo fidiya dadkaasi biyihii markii aan dhinac usba geli tagana waa geli waay saddex nin baa gacnaha hadda haysay waadiga iga soo bootisay ilaahay falligiis hadda waxaan la fakarayaa meeshii ilaahay iidankiisa kursi kaliya aan ku fadhiisto <laughs> aan ka heli lahaa insha allah laakiin nimcatul gurigii waa dumay musqushii waa isku duntay ilaahay falligiis bannaanka laga dhoomay waxaa ugu baaqi lahaa maamul horta ilaahay baa wax qaban kara maamul waxma qaban karo ilaahay subxaana wa tacala wax qaban kara soo ma ogid ilaahay subxaana wa tacala barwaaqadan u keenana maamul hadduu jiro waa wadooyinka inuu dadka u furaa waadiyaasha biyuhu mari jira u fura islaamka nala waa naga fiican waadiyaasha waa in loo furaa biyaha waa in dadka loo wax loo qabtaa haddii wax kale ma jiraan wallaahi roobkan saamayn weyn ayuu nagu reebay dhibaato xoog badan oo noo geystay xala waa ka hoyo weyne oo maanta waa keer gallaan oo meelaas halka dhigna ma leh alxamdulilah waa nimco ilaahay keene cidaan u qabsan karna ma leh laakiin mudane madaxweyne haddaa codkeena oo ku soo gaaro waxaan kaa codsaynaa inaa gargaar degdega noo fidido oo dhabaan naga dhisto guryihii masaakiinta aad soo booqato adaa ilaa mas-uuliyaddooda qaadaye yah xalay hadda rafaadkan kooyda ilaahay baa og maba seexaninba saa u taagnaaya waagii igu bir maamulka degmada waxaan ka codsanaynaa iyo mas-uuliyiinteeni inay sida ugu dhaqsiyaha badan ee waxaa noogu qabtaan wacalaykum asalaam eh, meeshaan ilaahay baa nimcadaan keenay hase aatee markii ugu horraysay aan soo dego <clears throat> ambis iyo istitaalka wax u dhexeeya ma jiro eh, waxaanana ka xiray meelihii eh, buundooyinkaah ku habsadii baa bilaabatay dhulcabirkii baa bilowday dadkii ijeerada ah oo magaalada maamulka iskaga dhigayey ayaa waddooyinkii naga xiray markii la xiro filooyin la xirtay dadkii dayartahaa ah way ku baabi'een dadba dad iyo dunyo badan baa maantay ku halakoobay eh, waad u jeeddaan qoyaankai biyaha iga da'ay gurigaygii biyuhu waxay gaarayaan hal mitir iyo toddobaatan bay gaarayaan darbiyaashiina way dubeen suuliyaashii iyo waxaa isku furtay iyo iyo daydkii baa isku furtay biyihii way socdaan ummad badanna ilaahay ummadda bar waa u yasiray dadna waa ku halligmay dad taagtaagan iyo xoolo derbi ilay taagtaaganna waad soo arki doontaan haddaa hadda soo aragtaan meeshaas waxay u baahan tahay waxaan ka sugayna maayirka inuu arrintaas farageliyo oo uusa cidna kala tarsan tuba weyn yuusan e, dhisin kaysi yuu dhisin yuu dhisin e, bunto dhisin laakiin jidkii biyihii jaalisiyaad shiilihii uu sameeyo inuu furo oo ku daro astaangogol ku daro ayaa loo baahnaa baa noo keena ilahay baa uga shukrinay ilaahayna dhib naguma keeno kuwa suurna ilaahay noogama dhigo waxay nagu leeyihiin barwaaqa ilaahayna siiyayo sida nagu noqotay weeye oo de waa iska dubaalanayna war kale ma leh waa la dawaalanaya hadda dhib baa yimid ma odhan karno ilaahay dhibna uma keen kuwaas waxay ahayn qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada gaalkacay xarunta gobolka mudug gafgaf loogu sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan dhegeystayaal markanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalmaan ee barnaamijkeenna waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye waaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane war kalamaanay allaylehee balaayooy nin badbaada haysto allaylehee balaayooy ku baahday adigo ku baaqay waa nacas aryaa bashiiro waxaad ka tagtay allaylehee balaayoy markaynaba dubaadoy allaylehee balaayoy ninkaan kuu birdhigine ka baxsadayna waa fulay war cabdillow waxaad ka tagtay allaylehe balaayoy baroor noqotay guusha wardalaba qudhaad waxaad ka tagtay waalay badeexuma ubiyaysanaaya war adinkuna waxaad ka tagteen dulmigii la biiriyo ilaah waa banjariyaaye kibirkii bataagayri buu kuu ballamiyaa war gorgarow calayscuntaa wuxuu ku sii daray dhaaxaad isbuunbuunisee ba'ay makaa yeedhay waar bashiirow adba waxaad ka tagtay ambalaayo eh. buulkayga kaa geline eh. warnamiyawlankii bilaayay ambirtumada eh. boorjay biyankashubado ambambaha wiilishay ba'ay tiis weeri jarti aryamadee waxaad ka tagta laambaal maraw kiberime ma badbaadiya warkalamaanay bakisii in la dhageello balada uu ka digaayay barri baan akhrin doonaaye haddaan baab kala eego barbarkii la eegaba adduunkuniyo baarkiisa baroortiiyo dagaallada batiyo ba'ayda yeeraysa balaayada dhacaysa iyo fidnada beentu wow sabab kaloo la yidhi isbahaysi guud buu nafluhu bilix ku yeeshaaye qof waliyo dhankuu buuxiyaa la ysku beegaaye qof kantiisa boganaysa waa laga qorboodaaye boqolkama tagiyo geesigaa bixiyo duulaane markaad hiil bidaysay ileen dib u baxaysaaye barbarkay doqoni kaa xigtaa kugu bannaanaa <laughs> doqoneedebkaabe iyo dheegi jari aryadhaha waxaa kaloo la yidhi eh. balaayaa beydka ku dhex taal eh. bannaan maa looga baxsada eh. balaayaa beydka ku dhex taal bannaan looga baxsada war bilaaysinhaysaboobow malanku basada odogu siinbasada u birta malka asalo warmadaya wanna cabdulla waxaan ka maqli jiray isagoo leh ii baneey baneey mahaaye ay ka bilaabataa balaayo gobya mas heesuw reed war kalamaanay war ma haysiine geedda soomaali la yidhaah waa isku dhex yaacday jidkay u socotana ma taqaano biigaduuda firigsiyanna warmadeeyo warkaan ha dhex geline waxaa isku dhacay ilaalada madaxtooyada hirshabeelle iyo ciidanka ilaaliya amniga ayraboorka jawhar oo ka tirsan guutada danab ee xoogga dalka hase yeeshee waxay ugu darneen afhayeenka madaxtooyada hirshabeelle daa'uud xaaji ciro marka uu yidhi maleeshiyada danab ayaana soo weerartay marka waxaan la yaabanahay danab hadday maleeshiya tahay yaa ciidana waarsoo lama odhan guutooyinkii danab gorgor duulayaa jira duufaanna waa yimi warwaaqla waxaad ka tagtay dowlad baaynu leenahay difaaca way ku filan tahay la diyaari xooggii libaaxa loogu magac daray war gudoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle cabdixakiin luqmaan oo gaadiidka la xabadeeye la socday ciidanka danabna ay ku eedeeyeen inuu fakinayay askari madaxtooyada hirshabeelle ka tirsan oo dilay askari danab ah wuxuu yidhi hubkana lagu riday gurida iyo balaayada naloo isticmaalay eh. weligay ma arag mana maqal waa gartiisoo weligiis furun ma tihin war wixii hirshabeelle khawaarijtu qaraxyo ka geysatay eh. odagu ma joogin miyaa war guddoomiyuhu wuxuu yidhi garoonka jawhar iyo magaalada inta u dhaxaysa eh. ayaad intaasoo rasaasa kula kulmaysaa qorshaha bay iiguma jirin mana filayn gudoomiyaha walaawswadii li sheega umanjeey naftiis war maxaa idinku dhacad xasaanaduu leeyahay gudoomiyaha baarlamaanku in la xabadeeyana xaq maahan war wasaaradda gaashaandhigu waxay sheegtay wixii dhacay inay ka xun tahay baarisna lagu samaynayo war maxkamadda ciidamada waxaa la sheegay inay magaalada jowhar tegayso ciidankii isdilinna inay dacwadooda ku qaadaysa isla goobta marka maxkamadda ka war suga ninkii wax dila isaga eedeeye war kalemaanay war ma haysaane maxkamadda ciidamada maanta waxaa la hor keenay koob qof oo ku eedeysan inay al-shabaab la shaqaynayeen oo ka tirsanaa maamulka degmada hodan oo gudoomiye waaxeed iyo gudoomiye laameed ahaa iyo shabakad ku xiran oo la yidhi waa la shaqaynayeen hooskasi baa lagu qaraabanahayey war rag baa ku dalacay rag iyo dumarba way isugu jireen maaliyad iyo qariye iyo sirgudbiye iyo hubqaadana waa kala ahaayeen war guddoomiya cali fahle jaranma ku qaad dalaacatay war waa lagu dalaacay haddii lagu yidhi eh? yaa ka xiga dalacaadda warba wasiiriya guddoomiye degmo miyaa laysugu darahayaa war degmada hodan aan arkay sida loo qurxiyey eh? miyaa masaskaa laga soo qabtay war miyaadan maqal khawaarija iyo ibliiskuba aadanaha qalbigay ka galaan warba cali la soo nadiifinahayey miyuu qashinkii soo saaray war shabakadan la fili mayne eh? markii degmada laga soo qabtay bulshada bulshaday maamulayeenoo degmada adeegga u doona jirtay iyo xubnihii maamulkoo iyaga la shaqay jirayba in ay nool yihiin iyo in kale istaataabteen war ma haysaane guddoomiyaha degmada hodan maalin dhoweed waa ogeedeen jidkii xarigga laga jaray jaray maantana arga qurux badana xarigga laga jaray interlogyaduna isma yaqaanaan marka horaa waxaa loo yidhi nina dheef buu kuu dhex joogaa nina dhaqashuu kuugu dhabargo'ay war anuguna waxaan maqli jiray ninna dhalashu kuugu dhiidhiyey nina dhuuniyuu kuugu soo dhacay war anna waxaan maqli jiray soomaaliya waa mashruuc war kalemaalay waxaa idin su'aalayaa madaxweynaha maraykanka ra'iisul wasaaraha ingiriiska iyo madaxweynaha faransiiska carruurta reer falastiin maxay ka halleeyeen war axmedow war mahayshida madaxweynaha somalilan muuse biixi dulqaadan mayno carruurta falastiin in la laayo falastiinna waannu garab taagannahay buu yidhi hiiliyaho waxay naga doonayaanna war siinaynaa buu yidhi warwar ma haysaane ra-isul xamse wuxuu noqday jaamacadda carabta oo dhan mas ugu geesisan war madaxda jaamacadda carabta adimadii iska dhaafa xataa carabkii reer galbeedka ka qaataa la yidhi maxay ku hadlaan war axmedheero waxaan maqli jiray nin walaalkii iyo hiili yidhi hooga laabaday aryaadhaha su'aashii axmed hee kama jawaabina mid kalaan idin weyddiin rabaa waxaa yuuduyoon gaashow tin u laysooyaaya dhaqan waxayuuhudu yoon gaashow yatiin u laysooyayaaqan war aniga qudhaydu waxaan ina weydiinayaa khawaarijtu waxa shacabka soomaaliyeed muslimiinta ah, mar kasta waxa suuqaan war taas cabdiraxmaan cabdishakuura mar hore ka jawaabay oo wuxuu yidhi ay shabaabku la diriirsan yihiin war taas ayagaa ka jawaabay oo waxay dhaheen waxaan u aanaynaa dadka muslimiinta ah ee falastiin lagu dilayo warbowtariis wasaar xamsa ka jawaabo wuxuu yidhi khawaariijta iyo yuhuuddu isku mid weeye haddee war adduunyada intii wax garatoo damiirla waxay aaminsan tahay jamhad xorriyada u diriraysa inay tahay waxa israa'iil la dowladaha dowladahana israa'iil aan garab taagannahayna inay qaldan yihiin sababtoo ah ma aha laba dowladood waxa dagaalamaya marka adduunka dhan baa isku qasbaya maxaad ka rabtiin war shacab masaakiin oo dhulkooda la haysto iyo gardarra garab ogaa dagaalamaya warwar mahaysaana waxaa la yidhi saddex lagama raysto gardarra garab og gaajo guri og iyo cudur geeri og war waxaa hore loo yidhi cudurka kaa gala fardaha haddii laga gubo dameer dawada lama maa gaadhayo bay saaran warna waxaan maqli jiray gari ma kaa baxdaa adiga ma ku gashaa adiga ma ku geydaa adiga talo ma kaa godaa war waxaad ka tagtay godob ruuxii laga galay gocashada ma warwar ma haysaana reer falastiin oo hees af soomaaliya ku heysay markii ay dhegaysteen khudbadda ra'iisul wasaaraha waxay dhaheen garqaato yuhuud yahay garqaato yuhuud yahay aryaadhaha samigae cabdullana wuxuu yidhi waxaa goodoobta loo geelaa garceexoo ii maagoysiido waxaa goodoobta loo geelaa garceexoo ii maagoysiido war kalemaanay war mahaysaane dagaaladii beelahoo lagu eedaynayay dad dan inay hurinayaan inta badan waa la soo gebangabeeyey sababtoo ah waad ogeydeen in shabeellada dhexe ciidan la kala dhex dhigay ciidankiina waxay meel fagaara ah isugu keeneen eheladii dagaalantay dhinac walba markii uu hadlayna waa la calool xumooday hadda qaraabo shaydaan isku qaaday oo dad ehelahoo wada garanayaa isdilay ciidankuna waxay sheegeen ciddii tillaabo dambe qaadda inay tallaab cad ka qaadayaan dadkuna waa isku daaleenoo markii horeba waxay ka taagnadyaan marna kale celiya beelihii kaloo aagga matabaan ilaa etoobiya dhexdeeda isku dilayna ceel habreed meel la yidhaaho deegaanka soomaalida etoobiya dhexdeeda ahaa la iskugu geeyey ugaaskii beeshaasna hadda ka dhacay labadii jufoo dagaalku dhex marayna aammiintay ugaaska ugu kaalmeeyeen sababtoo ah awalba wax kala habaaroo kale celiyay weysnaayeen ciidannaba sugida ardayda oo dhulka intaa jira tegayna waxay dhaheen tallaab ciddii qaada mar dambe laba tallaabaan ka qaadaynaa falkii xanuunka badnaa ee dhuusamareeb ka dhacayna beeshii gaysatay bayaanay soo saartay ehelkii dhibaatadu gaartay waa u tacsiyeeyeen galmudug beelihii dhistayna waa u tacsiyeeyeen dembiilayaashii dhibka geystay oo ilaa jufada hoosoo ee yihiin la sheegayna waa keenaynaahay dhaheen mar dambe inaan dhuusamareeb wixiioo kale ka dhicinna waa ballan qaadaynaahay dhaheen hadda marka waxay u muuqataa waxa lagu ballamay haddii si dhab ah loo fuliyo in xaaladdu ay fiicnaanayso sababtoo ah fidnada wixii ka dambeeyey oo abaabulayey waa ka shafmeen aryaadhaha galmudug iyo hirshabeelle haddaan lama kelmadood idhaaho kow galmudug aan ku horeeya waxaan leehay cawrala cilmi qurac boqol sano ka hor waxay idin tiri haddaan shar ninkeeda lagu gubin adduun shayba ay ka soo qaad eer hirshabeellea ii soo herayo waxaan iyakana leehay maymuun biyow lixsan sano ka hor waa tii tiri heer masiiba haddaad maslaxay tiraa midka mawdku fuulaan maara loo helay mugga lamada sheegay dadka jooga waxaan dhihi lahay lamadaas gabdhood allah u naxariistaa ha kamaan yaraanina war cabdulla warmay sida waxaa la yidhi guurtinimo hadday dhimato oo garasha doorsoonto garba siman raggiiyo fadhiya guriga kuu muuqda gabdhihii mar baad xaajadan gala tidhaahaa xubintii kalamaan ayaa ugu dambeysay guud ahaan barnaamijka xog kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markanna heesta gabagabada ee barnaamijkeena sidaas iyo nabadgelyo ilaahii balaayo nin badbaada haysto alla ilaahii balaayo baahday adigo ku baaqay waa nacas الليلة هي بلايو البذباد هيستو الليلة هي بلايو كوبا هذي أديقو كوبا غيوان عسى الليلة هي بلايو هدينا بادو بادو laylihi balaayo ninka ku birdhigiine ka baxsaday dhawaa fulaylaylihi balaayo haddaynaba dubaaduy alaylihii balaayo ninka ku birdhigiine ka baxsaday dhawaa qalbaylahii bilaayoon laysku baaray daraada laygana jidbixi waawa bilada kama samraaye laygana jidbixi waawa bilaka kama samraaye walay baadiy galay fari waa adduunkii allaylahii balaayo ninka baqasha awgeed allaylahii balaayo wulkiisa ka galay fari waa adduunkii allaylahii balaayo uu ninka kuukubaani allaylehi belaayuu badni shiiganaaye isbidaale kuwa allaylehi belaayuu ninka xuud kubaani allaylehi belaayuy badni shiiganaaye

bilana kama samraaye laigana jidbixi waa bilana kama samraaye waalay taadiikumaa biyaysanaa waa lay baadiya xumaha helaayo inaad baasa kulul tahay baya waxau caddayn karaa kulul tahay baya waxau caddayn karaa allaylahii balaayoy bari dhexii xaalooy allaylihii balaayoy ciidamada ku beegme badilka allaylahii balaayoy bari dhexii xaalooy allaylihii balaayoy ciidamada ku beegmi badilkaw allaylahiblayoy barur noqotay guushaa wixii waawa bilada kama samraayelaygana jidbixii waa bilada kama samraaye waa lay baaliubiyay sanaaya waalay baadayee xumaha ubiyey sanahay